بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الرحمن وجوي قال مالك قال مالك قال مالك باش ما ما نقصر نقص قال مالك واركي وبابكين أما باب الوصية في التدبير بقى waa qowlka imisaadna waana qowlka imisaad qaasha saw sheega alla idin gowracyi <laughs> alla idin gowracyi waa haa شيء الله يدين دورعي الله يدين دورعي وارك ها آه. قال مالك وحيره وكل ولد المكس ولدت هو دشا أمة أدون أو صاو ضربار من بعتقها حرين تيدا ولم تدبر أن دمنا لغا حرين وان تدبير لغا دقين فإن ولدها المهيد لا يعتقون محروبيان wadaalika arrinkaasi waxa weeye ana sayidaha sayidkeedu yuqayid wuu doorin wasiyatahu dardaarankiisa inshaa hadduu doono wayaruduhaa wuu celini mataashaa xiligu doono walam yahbut lahaa cataaqatun xaraynoma sugnaanin wainamaa hiya bimansilati rajulin nin booskii oo kale un weeyaan qaala ku yii lijaariyatihi markaa addoontiisa in baqiyat markaa hadday baaqi ahaato cindii aniga agtayda funaanatu hebla xataa amuuta ilaan kaba dhimanayaba fa hiya xorqatun weeyaan ayib mas'aladaa marka ka waran qaala maalig wuxuu ihi masalada masaladu ka hadlaya waxaa weeyaan wuxuu kala saarayaa mualifku raximahullaahu tacaala yacne addoonta hadday mudabbero tahay iyo haddii ay tahay markaa addoon markaas waxaa weeyaan in la xoreeyo la dardaarmay addoontu hadday mudabaro tahay buu leeyahay kama noqon karo saa darteed ilmaheedu yactiqu bicitqihaa wayariqu biriqihaa xoraynteeduu ku xoroobayaa addoonnimadeedana uu ku addoomomayaa ayib halkaa markaan taaganahay marka laakiin haddii dardaarankeeda uu dardaarmeen la xoreeyo dee wasiyada wuxuu ku leeyahay yaruddu mataashaaa hadduu doono uu ka noqoni hadduu doono uu celin marka taas lamid maaha maadaamay dardaaran tahay ilmaheedu laa yactiqu xataa haddii la xoreeyo dardaaranka markii la fuliyo laa yactiqu macaha bicitqihaa buu leeyahay halkaasuu wadaa sheekhu raximah allahu tacaala qaala maalik wuxuu yidhi فإن ذلك ضيح ليش ذلك أرنك كان الله ذلك أرنك ساسونا ذي وإن شاء قبل ذلك أرنك هدي ومرخ وإن شاء هدو قبل ذلك انت أكورنا باعه وإيبين وولدها المهيدة لأنه لم يدخل ولدها المهيدة ملقل في شيء وحبا ومما كيك من الجعل ويا لله أيضا قال وحول والوصية وصية في العتاقة حرينتا مخالفة وإخلاصنتا للتدبير لتدبيرك فرق فرق أو بين ذلك أرنكاس فرق فرق فرق فرق baa u dhaxeeya bayna dalika arinkaas ama farqa waxa kala geeyay bayna dalika arinkaas maamada wixii tagay oo min sunnati sunnada kamida qaala wuxuu ri walaw kaanat alwasiyatu haday tahay bimanzilati tadbiiri tadbiirka kala haday tahay kaana wuxuu aan la kullu muusim mid kastoo wax dardaarma laa yaqdiru mid aan awoodin ala tagyiiri wasiyatihi wasiyadiisa iyo dardaarankiisa inuu fuliyo midan awoodayn buu ahaan lahaa markaa wamaa dukira wixii la sheegay fiiha dhexdeed oo min alcataaqati xorayn ah wakaana qad xabasa calayhi wakaana uu ahaaday qad xabasa kii markaa xabaasay calayhi dushiisa min maalihi xoolihiisa yani ku dul joojiyey maa shay laa yastatiicuna awoodi karin an yantafica bihi inuu ku intifaaco waa sidaasoo addoonta la dardaarmay xoraynteeda ilmaheedu haddii ay dhasho qabla mowti sayidihaa ilmaheedaasi wasiyada ma soo galaya deh ilmaheedaasi wasiyada ma soo galayo waayo caqdlianna caqd alwasiya waa hayru laasim maadaamuu hayru laasim yahay dee waxba ma raaci karaan markaa caqdu tadbiir iyo kitaabadu laakiin waa wuxuu ku leeyahay laasim saa darteed buu ilmaheedu soo galayaa buu ka wadaa markaa waaya قال مالي وحر رحمه الله تعالى في رجل منك ودبر مرخص حاويا دبك حري رقيقا الضوم له سوى صنري جميعا قمان تود في صحتي في حال صحتي حال الدفيوبة وليس له مال مال نوم الصناني غيرهم يغانا حين إن كان هدو يهد بركي مرخص دبك حري بعضهم بركود قبل بعض قبل بعض بركك لكهر مديئ بالأولي كأف الأولي سيوك الورغيان بارغو بالله بيه xataa yabluqa hulua huludka ilaa uu gaadhayo wain kaana hadduu yahay dabarankii dib ka xoreeya jamiican dhammaantood fii maradihi faqaala uu yidhaha fulaanu xarqun weeyaan wa fulaanna xarqun weeyaan wa fulaanna xarqun weeyaan fii kalaamin waaxidin kalaam keliya in xadaa haduu soo in xadaa hadduu soo darriyo bi aniga fii maradihi xanuunkayga haada ee kana xadahu mowtin geeri soo darrigeed geeri soo darriyo ow dabarahum jamiican dib uu ka xoreeya dhammaantood fii kalimatin waaxida kelmad keli ah ayuu markaa u isticmaalay walibaatana fii kalimatin waaxidatin kelmad keli ah ayib وحي إلى مرقى تحاص ويقيسنا يعني في الثلث الثلث كان ولم يبدأ أحد قفنا لقب الله ما يؤمنهم يا إذا قبل الصاحب صاحب في سكور وإنما هي وصية وضردارا لما أنت الوضردارمي وإنما لهم الثلث الثلث كاوصنا بينهم لحظة بالحصص قيبه وقمض والبقيب في سنبقاضا ثم يعتق منهم الثلث وكحر ربي بالغ ما بلغ انتم دوني وحق عليه قال وحوري ولا يبدأ أحد قفنا walaa yabdo ma bilaabaya axadun qof oo minhu yahay kamid idaa kaana daalika arrinkaasi markuu yahay kulluhu dhammaantii fii maradihi xanuunkiisa marka halkaas waxa weeyaan sheekhu raximahullahu tacaala masaladuu tilmaamaya waxaa weeye ninku maalan lix adoon buu lahaa waa sida xadiidka nabiga sala allahu calay wasalam fii saxiix bukhari maa tusaale uga dhigaynaa waxaa dhacday markaas waxa weeyaan lix adoon buu lahaa lixdiiba dib buu ka xoreeyeyba dib buu ka xoreeyey isagoo fayooba maal kalena maba laba maal kaleba ma laba haddii waxaan kalelabaan marka u kala qaadaynaa inuu kala horqaysiiyey oo marka uu kol yidhi war saddexdiinana waad xor baa tihin haddana maalin dambe un saddexdii kalena uu ku yidhi waree idinkuna xor baa tihin hadduu sidaa u kala horqaysiiyey iyo inuu maya hal mar kala yidhi waree mi maqlaysin haa maalinkan inta xor baa tihin daniina qabsada dayib halkaa marka waxaa la samaynaya hadii uu kala horqaysiiye oo la dhacmeysay u kala sarqeeyeen baa loo kala horguraaye waa la kala horguriyo markaa dee kuwii horreeyaa lagu bilaabay hawsha haa xoolnimadaa laga saari dayib ilaa uu uluska gaadhayo <laughs> somaasha ilaa uu uluska gaadhayo allahu mustacaan caleyhi tuhlaan markaa haddii laakiin hal mar uu wada xoreeyey oo uluska ilaa uu gaadhayo wuxuu ka wadaa yacni markii lagu bilaabo kuwa hore maalan lix weeyaan soo maaha lixdaa kee xoroobaya saddex buu ku yidhi markaa xor baa saddexdan markaa maxaa ka xoroobaya laba keliya dee laba keliyaa ka xoroobi sababka waa maxay lix saddex u qayba soo laba laba maaha idan xoolihiisuna lixdaasayba ahaay lixdaa addoon marka ulu baana u banaana ulukii labadan bay dee noqonayaa markaa kalama banaano ayib haddii fii kalaamin waaxidin uu ku tadbiiriyey oo mar kale uu iska yidhi أنت حر وأنت حر وأنت حر وصاحبك حر وفلانة حر وأيضان واحر وسوى درحوش ما كان أنت dee waxaan dhahaynaa markaas waxaa weeyaan keliya sow intaa ma ahaa xoolihiisa sow intaa ma ahaa saddexan u qaybina markaa waanu qoriltuudaynaa laba ka mid ah xoroobaya afarta kalena addooni bay kusoo noqonaya allahuma asalaamu calayhi tublah qaala maalik wuxuu yidhi fii rajul nin oo dabara hulaaman adoon dib ka xoreeyo lahu isagu sugnaaday faharaka sayidu sayidkiibaa halaagsamay walaa maal lahu wax maal looma sugnaanin ila alcabdu adoonka mooyaane almudabaru dib laga xoreeyey walilcabdi adoonkana maalun maal baa u sugnaaday qaala wuxuu hi yactiquu xoroobayaa thulu lmudabar mudabarka markaas waxaa weeyaan huludkiibaa xoroobaya wayuuqafu maaluhu xoolihiisana waa la isaajinayaa ama waa lagu joojinayaa biyadayh labadiisa qacmood ayb yani addoonkii haddii uu dib ka xoreeyo addoonkaa u leeyahay maalna mabalaba waa qaacidadii u hayso oo ninka xoolihiisa maxaa u bannaan inuu dardaarmo ku sii dhimanayo firi soo maaha idan markaas waxaa weeyaan hal addoon buu leeyahay addoonkina dibbuu ka xoreeyey addoonka maa saddex qaybood u qaybeena meesha saddexaad waa xoroobaysa labada kalda <laughs> addoomay noqonaya ya oo badeega markaa qaybi de addoonkan baan qiimadiisaan eegaynaa qiimadiisu maalan waa kun iyo shan boqol kun iyo shan boqol weeyaan shan boqol baa xoroobaysa kuna ma xoroobayaan addoonnimadaasi cajiib bay ahayd waa hadda laysma hayee baashaasi cajiib bay ahayd dhalinyartan asxaabu sufe ahe meeshan wada jooga une si uun masaa'idda inta ugu jiraan naftu ay hayso dhowr doomada isku keenaan mayna waaye moogta hawsha hadday ilahay laakiin meesha moogtahay waa hadda ummadii ilaahi waa wada xor halkee ku hagaagi waa iib maanta waxa wey lacag bixidee ma jiro waxaasi jeebka soo buuxsa haddii kale dadka awaalina masaaidaada iskaga jiro kitaabkaaga sido iska wardi tusxana iska qaado bisinka qabso walaahi ma jiro allaahuma asalaam caleyhi tula lafaagana u xoogsadee maxaa <laughs> warma jiray <laughs> اللهم السلام عليكم الله adiga loo kala ka baxday anagu ku garanayna warkaaga sida shiicada meelka mutciya waxaan loo joogin galday mara gaawa galay aynu socono qaala maalig wuxuu yidhi fii rajulin nin oo dabbara qulaaman adoon dib ka xoreeyo lahu isagoo sugnaaday fa halaka sayidu sayidkii baa halaagsamay walaa maal lahu wax maal nooma sugnaanin ila alcabdu addoonka mooyaane walaa maala lahu wax maal lama sugnaanin ila alcabda addoonka mooyaane almudabar ee dib laga xoreeyey اللهم استعان والعبد ادونكن waxa u sunaanay maalum والعبد ادونكن maalum walba u sunaanay qaal wuxuu yaatiqu thuluth almudabbir adoonka mudabbir khaas xilal walba xaroobaysa maalkiisina sida yeel marq maal buu tay adoonka mudabbirkii wayuu qaf maaluhuna biyadayhi baa lagu isaajin marqa oo isaas ka haysan macnaha hadii ka waran uu ka soo reebo marka maalka waa adoonkaada dibban ka xoreeyay laakiin xoolahaaga anaga iska raadu yiraahdo ka waran arrintaasi ma ansaxaysaa markaa arrintaas way bannaan tahay riwaayada asbaq uu ka wariyey ibnu qaasim maalikiyada ka mid a ومالنا ساسر يري لكن مدونة الكبرى لإمام مالك من رواية عيسى عن مالك بن القاسم يضن ساسو كلويان لكن واحد جرتا ابن كنان الرواية ديسا واحد الماميسا إن أرنكاس ونا بنانين ومالكيسا ونقان صومرنايو مسألة هذا وان صومرنا وحي هيد يعني أضونك مالكيسو لازم راعية laakiin weladkiisu badanaa mar raaco soo maahayn oo taas weeya mas'alada marka qaala maalik wuxuu raximah allahu tacaala fii mudabarin adoon mudabar oo kaatabu sayidu sayidkiisu kitaabayo famaata sayidu baa afka goostay habaar ma bacdu dalaba waxay yidhaaheen malaa waa habaare maad sheekh afka kasanan <laughs> adadaba taagatae maadkadays uu dhintan ma iska tirahayd waa iska afka waa isla hergeyntii soomaada fahmin labada kalaan baa kala mashhuursanay waa biyo god unbay ku wada biyo meel bay ku wada biyo shubtaan waa god un meel bay iskugu tagayaan soo ma qaala maalig wuxuu hi fii mudaberin addoon mudabera oo kaatabow sayiduhu sayidkiisa u dhintay kaatabow dhintayba السيد سيدي ولم يترك مالا مال كمنت غيره هدون كان حين قال مالك وحور يعتق منه وحا كخروبيا ثلثه صدح ميلada meel ويوضع عنه ثلث كتابتي كتابتي ثلث كدنا waa laga dejinaya marqa ويكون عليه ثلثها waxa ahaanaya marqa kitaabada صدح meelada loo meelood oo waa sidee adoonka midna wuxuu ku kitaabaya 1500 soomada fahmin halka adoon buu lahaa wax kala moon lahayn ba sidii marqaas uu hoyday isagu xijaabtay soomada fahmin ya cimaamadiisii uu qaatay guyiisii ma taqaana cimaamadiisii guyiisii ya kafandiisii dee uu qaatay isagu ma adduunka wax kaga hadhi ma jiro aakhirada ilaahay ha ka arsaaqo dayib marka haddii uu markaas waxaa weeyaan sidaas ay dhacda halka addoon keliyu lahaa addoonkii lagu kitaabeeyey dee ninka maxaa u banaanaa xoolihiisa inuu ku tasarufo fulif soo maa fulifkii markaas waxaa weeyaan waxaan dhahaynaa kitaabadii lagu kitaabeeyey kun iyo shan boqol baa qaybi وصدح لها من شنب قول صومة إذا واحد لهنا شنب قول طوي حروضي محار عام محاري كريال كتابة استحمل الله وامي الله وتقول لي يا مدخى يعني مدخى ويكون عليه ثلثاها thuluthaha قال مالك وحوري في رجل اعتق حريه نصف عبد قدون بركي او لو سو سناده وهو مريض وحنوسنيو والحال هو ان كنا مريض وحنوسنيو فبط عتق فبط او غاميه عتق نصفه قيتيسي كلنا حرينتيدا او بط عتق حرينتيسو غاميه كله دمانتي وقد كان وحو دبر عبد قدونكي كحري له سو سناده اخر او كره قبل ذلك انت كور قال وحوري يبدو بالمدبر اضاف مدبر قالوا بلا يعني مساله waxa weeyaan adoon buu markaa xoriyay fiiri oo bar uu ku xoriyay ama markaas waxa weeyaan dhammaantii wada xoreeyayba ama horeybu intuu bar uga sii xoreeyo hadda markuu xanuunsaday barkii kala dhamaystiraya laakiin kan uu xoreeyay isaga halkan noo dhigo ku kalu isagana mudabbaru dib ka xoreeyay baa jira oo markuu dhinto ugu talagalay dayib kee la hormarindii laways qabteen hadda Soomaa kii mudabbar qaana meesha uu taagay iyo hanu dhibashada maalinku inta nafta ka baxaysan baa sugayaa ku leeyahay kana ya kan kalena wuxuu ku leeyahay markaas waxa uu yahay anigu soo niga xoreeyay waxa sheegaysaa aduu adaa wax sugayo anuma sugayo waa la xoreeyey marka labadan kee la horeysiinaya qaala wuxuu yubdo yubda bilmudabar baa lagu bilaabay qabla ladii kii hortii caataqahu xoreeyey mudabarkaa lagu bilaabaya wahuwa maradun isagoo xanuunsanaya waayo markan uu xanuunsanayo hadduu la xoreyn lahaa fii xaali sixati mar kufayooba dee kaasaa la hormarin lahaa soo ma laakiin hadda isagoo xanuunsanaya ayuu kan xoreeyey idan markaa meesha waxa taalla xoolihiisa waxa u banaan thuluth oo kaliya iskama tasarufi karo sooma dayib adoonka mudabar qaan lagama noqon karo macna wadaalika arinkaas waxa laysa lirajul ninka banaano an yarudda inuu celiyo maa dabara wuxuu dib ka xoreeyey walaa an yatacaqabahu inuu markaas waxa weeyaan walaa an yatacaqabahu biamrin yarudduhu bihi walaa an yatacaqabahu inuu markaas waxa weeyaan yacne ka dabageeyo ma banaano biamrin amar yarudduhu ku celinaya bihi isaga oo masalada shalay baynu soo marna waxaan soo tilmaanay shalay asalka inay markaa mas'alada yani imaam maalig wuxuu qabaa addoonka mudabarkaa kuma tasarrufi kartido kama noqon kartid buu qabaa laakiin waan shalay soo naqlinay qisadii caaisha tii xafsiya waan soo naqlinay waxaan soo tilmaanay inay masaladaasi tahay markaa masalo laga raajixsan yahay asalkeeda ayaan shalay tilmaanay tiibuuna hadda wadaa sheekhu raximah allahu tacaala فين فين عطى فاذا عتق المدبر ودمكم مدبر قامك وحروبه فليكن هذا ما بقي وحال من الثلث كمذا في الذي كي عتق حريه شطره قيمتي سحطه يستطيع معت له لا عتق يسو دميسر ما يكون له ضمانته في ثلث مال الميت ما ميت كمال كيسا ثلث كيسا وكذا ما يسترميه فإنهم يبلغ دون قال ذلك فضل الثلثي عصق منه وحكو حرومي بلغ وحي قار فضل الثلث الثلث كما رقى فضلقيسا يا زياديسا بعد المدبر الاول اظن قرر المدبر قهرتي دبدي باب باب حباب ياه مصر رجل لنكو جماعه waliidata waa doontiisa ilaa daberaha markuu dib ka xoreeyo islaantii dib aad ka xoreysa mudaberada ahayd haddana ma iska jimaaci kartaa waxogo nacam اللهم استعان وانا مسألة تصنيسي كنت أصدر في karayso قال مالك حويري عن نافع حدثنا مالك بن نور عن نافع وكوري أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين لبا ضمود ودب كحر الله سغو سنادي فكان وحو يطوهما كي جماعه وهما السنة مدبرتان أيه ضنوا جماع جري واي اللهم صل عليه وسلم qaala maalik waxadaanaa maalik baa noo warramay can yaxya bnu saciid buu ka wariyey alansaari ana saciid bnu musayib ma ina saciid bnu musayib mise ana ana ma dhigaya ana la rabaa waan yaabay ina buu kitaabka dhigaya qolay nusaydi ma ah nurudiin baa tan ku ordiyaan malayna waa taydi maaha allaahuma istacaan marka wuxuu yiri marka kaana waxa anna saciid muusayib kaana waxa yaqulu kiida ida dabbar rajul minkum markuu dib ka xoreeyo jaariyada wadoontiisa fayna loo waxa uu sunadan yadaha inuu jimaaco walaysa lahum banana yabiica inuu iibiyo walaa yahaba uu hibeeyo waladu ahay ilmaheeduna bimanzilta booskeedu ku sugan yahay oo waa kan shalay soo maraynay bisada waan soo maraynay ulaha markaas waxa weeyaan haday muqaato tahay ilmuhu muqaato buu noqon haday markaa mu'taqad tahay ilmuhu mu'taqad buu noqon haday mudabbar tahay ilmuhu mudabbar buu noqon waka soo sidama اللهم استعان عليه تكلان باب بيع المدبر اضونك مدبرka iyada intaas way kugu filan tahay moogta halkaas doonta mudabarada iska jibaaci karto intaas labada athar baa kaaga filandi soo saasma اللهم استعان عليه تكلان باب بيع المدبر اضونك مدبرka ibintiisu baab yahay باب وحباب بيع المدبر اضانك مدبر خايب انتيسا قال مالك وحر الامر امر خالمجه طمع لو كل كلسي عليه دشيس عندنا نغاغتيده المدينه في المدبر اضانك مدبر قال صاحبه وصاحب كيس لا يبيعه ما يبين كره ولا يحوله من وريجن كره عن موضعه بوسكيسا كما وريجن كره alladii booskaasoo wadacahu dejiyey fiihi dhexdiisa waanahu ninka waanahu markaa sayidka waanahu shanigu waxa weeyaan irqaahiqa hadduu soo ciidhiyo sayidahu sayidkiisa daynun dayn hadday soo ciidhido faina quramaahu dadka daynta ku leh laa yaqdiruuna ma awoodayaan calaa baycihi addoonka ما عاش سيد وسيد كيس كيسين فإن مات تسيد وهدور انت ولادين عليه وحدين دوشي سيناحين فهو في ثلث ثلث كيس كحروبية لأنه استثنى عليه وحكسور هبي عمله عمل كيسا ما عاش تونوليهي فليس الله مبنانا يخدمه إنه شقيه حياته وحياته وشي سينو شقيسه أن شقاليسيسو ثم يعتقه حرية على ورثتي ورثيسة شيرا إذا مات مرغاس ماله مرقو دنتو إنو آه، إذا ثم يعتقه كحريه على ورثتي ورثيسة شيرا إذا مات مرقو دنتو مرغاس ماله رأس مالك نوك حروبه وإما تضو دنت سيد المدبر ولا مال له وحمالنا لون وصنان غيره غير فيها أعتقد الثلثه بحروبية وكان الثلثاه وحيحانيا لورثة وصنادين وكان وحيحانيا الثلثاه وضانك استحمال الله ميلاد لورثة سيد ورثيس وصنادين فإما مات سيد المدبر هدون انت وعليه الدين ويضل قولي يدين تمحيط هيريسيبا بالمدبر مدبر قبيع بيع يبي في دينه ولا يبي لأنه إنما يعتق في الثلث وكحروبه قالوا وحور فإن كان الدين هديت لا يحيط من من أن هيرين أو ولا لما يسلم إلا بالنسبة العبد أضونك بركي مويانه بيع نسبه بركي ولا يبي للدين دينته فما عتق الثلث وما بقي انت صاحب الثلث كد بحروبه بعد الدين دينته دبيت wuxuu sheegayaa imaam maalik raximahullahu tacaala masalada وحو ku Ah. halka imaam maalig raximah ullahu tacaala wuxuu ku sheegayaa mas'alo ah yacni addoonkii mudabarka ahaa ayaa markaas waxaa weeyaan eh, qofka horta markaas waxaa weeyaan sayidku ma iibin karo mowdicana kama wareejin karo haddaba haddii dayn lagu yeeshay eh, maxaynaha sayidka dadkii daynta ku lahaa ma iibsan karaan adoonkaas oo iibi ma dhihi karaan sayidkii hadduu dhinto ka warhan sayidkii haddii la aaso isagoo waxaan kala qaadaynaa in dayn lagu lahaa <laughs> iyo inaan dayn lagu lahayn sayidka sayidku markaas waxaa weeya inagu sayido kala hadda jira sooma sayido yar dadban baa jira sayido yar dadban baa jiro si u yar dadban oo yar si yar mogtahay aan daaragta inan daaragtiya ayaa dadka loo yar adoonsadaa moogta soo ma taqaanin ya walaal reesay Suleymaan ah ayaa la yiri markaas waxa weeyaan laba gabdhood oo walaalo mataanu qabay ogtahay laba gabdhood oo walaalo mataanay haye markaas lagu yiri labadan gabdhood ee walaalaha mataanaha ma sida sharcigaad ku qabtaayo waa ku sidii wuxuu yiri midna aniga jasadkayga qaba midna ruuxdayda qabta wiil aniga sumeeyaan faamid ilaahay soo muro waysaluunaka can ruuxi qul ruuxi min amr rabbi soo ilaahay madhin ha hadaba ruuxda iyo hawlahan ka gelin bada la socda ya bada la socda buu yiri waayo waxa weeyaan anigu waxa weeyaan cilmi baadin la yiraahdo hawlahan aan ku jiraa idinkuna cilmi daahir la yiraahdo hawlahan aad ku jirtiin isma soconaba cilmi la duni baan anigu haystaa badan ka baxa ayana socda halkan gaadna meedaan gaarin jooga baa la yiri markaa ciyaal baa tiin waxaa soo ruxleeyay jooga warbu kaadi baa layidhi waan tajmicu bayna alukhtayni si dhig markaa laayo waxa weeye axaadiidta nabiga nusuusi waa sida warkaa ka baxa jooga ya la keri waa goor bacd alcasra markaas waxaa weeye mubaahala la galay mubaahala uma nabtahli fanajcal lacnat allahi cala baa lagaga dhigay wadaadadu waxay yidhahan ninkan hadduu khaldan yahay ilaahu qabo ah, waxa weyn qabo hadaan anagu khaldanahay anaga hadana soo qabo wadaadku waxa dhacay markaas waxa weeyaan subaxii ayaa carabka soo dhacay carabkii waa dhulka xaabay ma fahamtay carabkii soo dhulka xaabayaa la qabtay labada lugood ba la qabtay labada qacmood dhakhtar baa la geeyey waa la wadwaday waa la eegeegay ninkii markaas waxa weeyaan <clears throat> wuxuu markaa aduu waalidkiisi waalidkii gabdhahan dhalay iyo waxbaa loo yeedhay adigu oo dee sayidka siiyiba waaye sayidku sheega hawsha adigu markaas waxaa weeyaan waa la eegay markaa raximkii iyo waxbaa la baadhay waxbaa la wada eegay almuhim waxa weeyaan sayid si abaa jira oo si u yar waxaysan soo ma ogid raggan hadda wadankeena hadda waxa weeyaan geela ka dhameen na ka siiyey oo raggaas soo ma ogidin ilaahay ma ka baqayn <laughs> rag badan oo munaasabada magacoodina sheegayn ahayn baan waxa uu geelo wadanka dhimay nag ha sayid hebel baa halkan joogan baad maqli markan meelaha tago ma sayidkaani maxay ka galaan oo sayidkaana garanaye anaan ka aqaanay in dhaafiya islaama ah way samxayin waas la goon aan socono marka halkan markaas waxa weeyaan sayidkii hadii uu dhinto barintaas waa jumla muctarada halkan naga dhig sayidkii hadii uu dhinto markaas oo markaa waxaa weeyaan dayn isagoo lagu leeyahay dadkan guramada ee daynta kule ma awoodi karaan inay iibiyaan markaas addoonkii intuu sayidku nool yahay haduu sayidkii dhintay isagoo dayn lagu leeyahayna waxaan dhahaynaa markaas waxaa weeyaan uluskiisu markaas waxaa weeyaan ka xoroobaya markaa haddaba waayo hadii uu sayidkii laakiin dayntan addoonkan keligii u lahaa xoolo kalena una ahayn dee waxaan dhahaynaa saddex meelo meelna uu xoroobay labada kalena waa maxay waxa iskala warafada laakiin waa haddii mas'aladii khilaafiyadahayd baynu ku dhisaynaayo aimada qayb ka mida ah imaamu maalig wuxuu qabaa ulidkuu ka xoroobaya waana sida culimmadu ay u badan yihiin culimmada qaybo ka midana waxay leeyihiin ra-isumaalku ka xoroobaya susaama ra-isumaalku markaa hadduu ka xoroobaya dee ma soo galaya markaa haddii sayidka dhintay isagoo lagu leeyahay marka dayn addoonka mudabarka ana qiimadiisa o wada qarqinaysa oo saddex maalduya saddexda kunba dayn baa loo haystaaba يا صدحدي كبادي ولا يبين مرقاس ولا يبينaya marka marka waxa loo iibinaya deynta dadkeed baa loo iibinaya marka hadii kala bar uu markaas waxa weeyaan ay 1500 مثلا deyntu ay tahay adoonkiina intii kala markaas waxa 1500 baa deexo ayaa inta 1500 ayaa saddex loo sii qaybinaya thulufa ka xorobaya 500 kale deynta loo iibiyo 1500 kale waayahay allahumma salaamu alayhi wa sallam قال مالك وحور لا يجوز ما بنانو بيع المدبر اظن مدبرك ولا يجوز لاحد قفنا ما بنانو ان يشتريه انه يبسدو الا يشتري المدبر لا يجوز لاحد قفنا ولا يجوز ما بنانو بيع المدبر ولا يجوز لاحد قفنا ما بنانو ان يشتريه انه يبسدو وتاكيد mar inaad iibisa hadaan la ogolayn dee inuu qof soo iibsadana marka iyaduna waa saas oo kale unde waayo ka ka iibinayo ba xaraan ku tahay marka waayo walaa أن يشتريه إنه إيبسده إلا أن يشتري المدبر أضعك مدبرك إنه إيبيه مويانه نفسه نفتيسه إنه كإيبيه من سيده سيد كيسام فيكون حاني ذلك أرنغاسي جائزا لهم إذا بنان أو يعطي أوصيه أحد سيد المدبر أحد قفي أصيه سيد المدبر المدبر سيد كيسا مالا مال ويعتقه وحريه سيده سيد كيسا الذي كاسو دبره دبك حريه فذلك يجوز لو كانوا بنايه أيضا نقضه قال مالك حوري وولاؤه وله لسيده بوصنا ذا الذي سيد كاسو دبره دبك حريه قال مالك حوري لا يجوس ما بنانه بيع خدمة المدبر أضنك شغلي سيد ليبيو لأنه غروا وكذا ويان إذ لا يدري المؤقو كم يعيش سيده سيدك يسمي صنولان فذلك غرون ويان لا يصلح من بنانه طيب halkan sheekhu raximahallahu taala wuxuu ku sheegay adoonka mudabbarka lama iibin karo horta inaad soo iibsatan iyaduna waa saas oo kale laakiin mid baa banaano adoonkii mudabbarka hadduu naftiisa ka iibiyo markaas waxaa weyaan sayidka uu ku yidhaah sayidka qiimadayda oo dhan waan ku siina ixore uu ku yidhaaho soo maada fahmin markuu qiimadiisiisii ani qiimadaydu waa imisa suuqa markaa joogo waa saddex kun weyaan saddex kun hoose idago iska ka xoray sidaa u ka xoroobo markaa taas waa mid inuu saas sameeyo waxaa kaloo bannaan in la yidhaaha sayidka qof kaloo muxsina inuu ku yidhaaho dee waxaa samaysaa ninkan waa nin cibaado badane xorni buu ku fiican yahay addoonnimo kuma fiicnee waxaad samaysaa bal iska xore inuu ku yidhaaho somaada fahmin iska xore lacagtiina anaa ku siinaya qiimadiisii oo dhan taana uu ku xoroobaya iyana warma fahanteen dayib haddaba halkaa markay taagan tahay waayaheen ninbaa addoonkii ayaa sayidkii lacag siiyey saddex ah saddexdii oo qiimadii ah addoonkiina waa la xoreeyey welihiis ayaa yeelanaya ma kan lacagta bixiyey mise sayidka xoreeyey sayidka xoreeyaa iskale lianna inama alwalaau liman actaqa sooma addoonka khidmadiisa la iibiye maaha shaqadiisa lama iibin karo waayo shaqadiisu inta ay tahaan la gelinayn macluum ma waayo waxaa laga yaabaa laba cisho ku eegto maanta sayidku dhintaa laga yaabaa oo berrina xogoobadee inuu sanad sii الله waa laga yaabaa laba inuu sii noolaa waa laga yaabaa sunnada fahmin waay allahumma sa'an بلانو كسعنا وقال مالك وحول رحمه الله تعالى في العبد أدون يكون وحاني بين الرجلين لبن دحدود وفي يدبر أحدها متكود وحرين يحسة وقيبتيسة إنهما يتقاومانه إنهما يتقاومانه ويقيب سنيان وقيمينيان fain ishtaraahu hadduu soo iibsado aladii kii dabarahu dib ka xoreeyey kaana mudabaran buu ahaanayaa kullahu dhammaantii wain lam yashtarih hadduuna soo iibsan intaqada tadbiiruhu baa buraya ilaa an yashaa aladii kii inuu doono mooyaane baqiya uu hadhay lahu isaga fiihi dhexdiisa arruqu addoonnimadu oo an yucdiyahu inuu siiyo shariikahu shariigiisa aladii kaasoo dabarahu dib ka xoreeyey biqiimatihi qiimadiisa fain acdaahu hadduu siiyo iyaahu isaga biqiimatihi lazimahu daalika arkaasi ku laazimayaa wa kaana muxuu ahanaya mudabaran mudabar buu addoonku aanayaa kullahu dhammaantii ayib mas'aladan sheekhu raximahu allah ta'ala wuxuu ka hadlayaa mas'alada wuxuu leeyahay marka sheekhu hadii midalan ka soo qaad adoonkan markaas waxa weeyaan laba nin baa wada leh midkood dib uu ka xoreeyay qaybtiisii kii kalena uu iska daayay uu iska haysay oona adoon qaybteeda hayaa ahaada buu leeyahay way qaybsanayaan marka way qiimeynayaan halka adoonkii markay qiimeeyaan ba waxa la sameeynaya marka kan dib ka xoreeyay ayaa kii kale lacagtii u celiyo wuxuu ku yidhi war adoonku waa saddex kun qiimadiisu aha anigu markaan qaybtay dib ku xoreeyay kun iyo shan boqol soo maa maxaa adiga kugu soo wareegay kun iyo shan boqol hoo kun soo wareego haye addoonkii o dhan dee muddo bur buu noqonayaa len ilaan addoonkaaga haddaan ku tiraada qayb baan kaa xoreeyey adigu addoonkaa keligaa leedahay wii iswada raacayaa dee soo maa sumaynaa soo lahu cabdin قوم عليه قيمة العبد سمع قيمة العدل وأبدون كايوس ودرقاعي قبقيسبا haddii markaas waxaa weyaan qaybaan mudabar khaligaa tiraana gebigiisu mudabar buu noqonayaa dee iyagana saas baa samaysay hadduuna soo iibsan miyaa tadbiirkaas uu burayaaba waayo uma banaano fiili inaad adigu tasaruf keligaa iska samayso isagoon kii kale ku idmin sooma hadda isagu inuu ku ogolaado mooyaane tadbiirkaagu wuu burayaa markaas اللهم استعان تاس مرقى واسدس قال وقال مالك بن رحمه الله تعالى في رجل ننكو نصراني نصرانية قال صدح لا عابدويا ayaa dambada dib ka xoreeyay cabdan adoon allahu isagoo sugnaaday nasraaniya waa nasraaniya isagu waa nasraani waa gaal saddex la caabuda adoon naslaani oo gaal saddex la caabudanay isaga dib ku xoreeyay fa aslama al-abdu adoonibiya gaalnibi isku darsaday waa khisatay laba dulli fa aslama al-abdu adoonkii baa islaamay qaala maali wuxuu yidhi yuxaalu halka maxay dhigaya marka yuxaalu waa la kala dhaxgali baynahu isaga iyo bayna al-abdi wa yukharaju waa markaas waxa weeyaan yani khiraaskiisa waa la soo ururin calaa sayidii sayidkiisa ana salaaniyana salaaniga walaa yubaahu caleyhi lagu duliibi maayo xataa yatabayan amruhu amarkiisu ilaa cadaanayso ilaa u cadaanayo wacdaanayo فإن هلك النصراني هدو هلاكسمو وعليه الدين يدو دين لو ليهي قضي دينه دينتيسا waxa laga bixin min thaman المدبر adoonka mudabbar qalacaytiisa illa an yakuna fi malihi maalkiisa inuu ku sugan yahay mooyaane ma shay yaxmilu xambaaraya adayna deynta fayactiqu المدبر adoonka dib laga xoro dib marka laga xoreeyay uu xoroobade tana waxa weeyaan hadii midalan ka soo qaad adoonkii mudabbarka ah nin nasraaniya ayaa adoon nasraaniya dib ka xoreeyay adoonkii wuu islaamay de adoonkii wuu islaamay hadduu islaamay de waxaa timid meesha alislaamu yaclu walaa yuclaa calayhi de islaamku waa sarreeye moogta imaam maalik wuxuu leeyahay horta adoonkii iyo sayidkii waa la kala dhexgeli sheekh maxaa soo kala dhexgala islaamnimadee waaye waxaa la samay wayukhaaraju calaa sayidihi nasraaniyi sayidkiisa nasraaniga anna waa lala kharaajsami oo kharaajkiisan iyo dheeftiisa ayaa marka lasoo ururin adoonka laguna dul iimaayo ilaa warkiisu cadaanayo oo la ogaado ah, oo markaas waxa weyaan adoonkii yani xukm bayna muslimin wa nasraaniyin ka dhaxeeya ayuu noqday markaa xukunka islaamka loo eegayaa adoonkan mudabarkaan la iibi maayo markaa horta ilaa ay cadaanaysa markaa waxa weyaan kharaajkiisa iyo dheeftiisa manaaficdiisina waa la siini ilaa warkiisu u cadaanayo haddii nasraanigii ninkii uu halaagsamana iyadoo dayn lagu leeyahayna adoonka mudabarkaa la iibino daynta waa lagaga bixin markaa ilaa inuu xoolihiisa ninka nasraaniga uu ku sugan yahay wax daynta lagaga bixiyo inuu jiro mooyaane haddii wax daynta laga bixiyo xoolihiisa ku jiro dee waxaa la saban markaa waxaa weyaan xoolihiisa lagaga bixini baabu jiraaxi mudabar addoonka mudabarkaa dhaawiciisu baab yahay adoonka mudabarka ahaa ayaa wax dhaawacaya ah de waayahay وحدثني مالك وإي أنه بلغه وحسو قاري أن عمر بن عبد العزيز قضاين حكمي في المدبر إذا جرح مرق ضاوع أن لسيدي وحوبنا أن يصلي وإنه ديبو ما يملك من وحي وكمل في سيحي المجر... ما يملك إلى المجروح كو... كو ضاوعين وديبه فيختدمه شقي شقيسو المجروح كان مرقى سخين لا دعوعي ويقاصه مرقى سخويان ولقصاصتمه بجراح عيسى من ديه جرحي عيسى مرقى مكتيدا فإن أدى هدو قبل أن يهلك سيده سيده سنتون أهل اسمين كور رجع إلى سيده بصونقا kasoo qaad meesha haddaba ninkii mudabarkaaba waxaa dhacday ayaa ninbaa ayuu dhaawacay adoonka mudabarkaaba nin dhaawacay dayib sayidka waxaa u banaan markaas waxaa weeyaan inuu u dhiibo markaasuu yidhaaho waruu ku dhaawacay soo maaha qabsa inuu yidhaaho haddaba kii la dhaawacayna io shaqeebuu dhahaya wuxuu samaynayaa dhaawacan magtiisa ayuu marka odhanayaa ii shaqeeyo ii soo gud buu dhahayaa markaa idan markuu usoo gudo markaa waxa dhacaysa markaas in markaas waxa weyaan hadii inaan labada kala qaadaynaa hadduu usoo gudo markaas sayidkii oo nool weli sayidkiisoo muddee dib ugu soo noqonayaa waa sidaas haddii kan la dawaba xoroobayaa oo dee mudabar buu ahay uu xoroobi maalan waxay dhahaan ka soo qaad mas'alo kale addoon mudabaroo uur leh ayaa nin dhaawacday adoon mudabara weeyaan urna way wadaa wayba dhaawacantay ninba haddana dhaawacaday waaye allahuma staan alay tulan sayidka marka khiyaar wuxuu leeyahay eh, sidan soo socota markii ay dhasho markaas waxaa weeyaan ay ilmihii dhigto in markaas waxaa weeyaan ugu dhiibo kii ay dhaawacda ku yidhaaho dee ku shaqaysa waa taas taas marka waa sida markaa وهذه أي قد مرخى قبل موت سيدها رجعت إلى سيدها سيدك الذي بقى صنقا هذه أي قد وحي لقولها حتى مات سيدها خرجت هي وولدها عن الثلث ثلث كحروب يا مرخى halka markaas سحويا لكن في المسألة أيضا addoonka markaa mudabarkee wax dhaawacay ama addoonta mudabarada wax dhaawacday sayidka waxaa u banaan taas mooyaane inuu dhaawacii magtiisii bixiyo addoonkiisana dee iska haysto waayahay qaala maalig wuxuuhi raximahu llahu tacaala alamru amarka almujtamucu lagu kulansan yahay calayhi dushiisa cindanaa naga agtayada fi lmudabari addoonka mudabarki idaa jaraxa markuu dhaawaco uma halaka u halaagsama sayiduu sayidkiisu walaysa lahu maalun xoolnowna u sugnaanin kayrahu أضانك المدبر كان حين أنه يعتقه حرابيا ثلث ثلثي سحرابيا ثم يقسم على قيبين عقل الجرح دعوة عمرك مكتيس على قيبين الثلاثة صدح قيبات بالله قيبين فيكون وحانيا ثلث العقل مرقى استحملهم يا شزدحات على الثلث الثلث كيبو ضل حانيا الذي ثلث كاسو أعتقك حرابي منه أضانك المدبر كان حقيسا ويكون وحانيا ثلثاه لبديس ثلثنا ويحانيا على الثلثين لبديس ثلث دشود الذين الذين كواسو بايد الورثه ورثه قعبه كسنا ان شاء الله هدي دونان اسلام ويديبيان الذي كي لهم وصنادي Eh, fiihi adoonka dhexdiisa markaas aslama way u dhiibayaan alladii xaqii lahum warafada u sugnaaday fiihi adoonka ay ku lahaayeen ilaa saaxibiljarxi ninkii dhaawaca saaxiibka u dhiibayaan wain shaau hadday doonaan acdowhu way siinayaan hulutsay lcaqli magta saddex meelood loo meelood wa amsakuu nasiibaha وامسكوا نصيبهم قيبتودنا way haysanayaan min alcabd adoonka xaqiisa wadaalika anqaas uu ku dhacay an aqal dalik wadaalika inta naagaarin adoonka mudabarka wax uu dhaawacay sayidkiina uu dhintay markaa maalka aan adoonka lahayn male waxa la sameeyay adoonku saddex meelood uu qaybsanaya sooma thuludkii baa xoroobayo de thuludka un baa u banaanaa marka ninka sayidka sooma thuludkii baa xoroobaya thulusan baa soo hadhay sooma thulusanka ayaa iskale martiba hadaan la qaybin saddex qaybood baa loo qaybini thuluthul caqli ayaa wuxuu ahaanayaa thuluthkii ka xorooday oo thuluthkii ka xorooday waxa iskale nasiibka ah magtan qoladan kulaba iskale thuluthaankii kalena waxa weeyaan waxa wuxuu ahaanayaa marka warasada u sugnaaday warasadii marka khiyaar baa la gelin oo hadday doonaan wixii magahe lagu lahaa adoonkan qoladii kulahayd bay u dhiibayaan kula wareegayaan hadday doonaanna waxay samaynayaan waxaa weyaan yani magta saddex meelood laba meelood ayay siinayaan qoladan magta ku leh nasiibkoogana way iska yeelanayaan oo uludka waayahy wadalika arkaas waxaa ku dhacday ana caqla daalika ana caqla daalika aljarxi magta ayadaa dhaawaceedu inamaa kaana jinaayatuhu jinaayadiisu waxaa atimi alcabdi addoonka xaggiisa walam yakun daynan cala sayidi dayn sayidka lagu leeyahay maaha فلم يكن ذلك القاسم الذي كاس أحدث markaas waxa weeyaan alladii kaasoo axdatha uu soo dalisiiyey alcabdu addoonku biladii ki yabdulu burinaya maa sanaca sayidu sayidku wixii uu sameeyey oo min cidqihi xorayntiisa iyo wa tadbiilihi dibka xorayntiisa fa in kaana calaa sayidi alcabdi addoonka sayidkiisa hadduu ku sugan yahay daynun dayn dayntaasoo linaasi dadka u sugnaatay maca jinaayati alcabdi addoonku isagoo dhaawac geedhisay oo meeshan waxa taala addoonkii dhaawac buu geedhiso dhag baaba loo haystaa sayidkiina dayn baa loo haystaa marka laba qolaa isku timid sayidka qoladii daynta kule waxay dhaheen addoonkan baanu ku dhaginay xoolahan ka tagay somaada fahmin qoladan dhaawacuna waxay leeyihiin ninkan wuuna dhaawacay anagu waan ku dhagaynaa somaada fahmin dunigiis baa isku qabsaday meesha waa isku haysta طيب الله استعان عليكم مع جناية العبد بيع ولا من المدبر أضانك مدبر حقيسة بقدر عقل الجرح ضاوع مكتيسة قدر كذا وقدر الدين يدين تقدر فيذا ثم يبدأ بالعقل بالله بالله مكتا الذي مكتا سو كان هذا في جناية العبد الدون كما تخاد أو عقيسي فيقضى مرخص الحكم مركا فيقضى والحكم مرقا وحويان يعني, يعني في فيقضى والحكم من ثمن العبد اظن كالعتيسه ثم يقضى والحكم من قدين سيده والحكم فيقضى ولا حكم مكتاس من ثمن العبد اضونك العتيسه لغا حكمي ثم يقضى دين سيده سيدكيسه دينتيسه لا حكمي ثم ينظر ولا ايغي ولا ايغي الى ما بقي وحي هري بعد ذلك انت دبيت من العبد اضونك فيعتق ثلثه ثلث كيسه حروبيه ويبقى ثلثاه ثلثانkiisuna way hadhayaan lilwarahati warahaday way hadhayaan wadaalika waxa weeye arrinkaas ugu dhaana jinaayat alcabdi hiya owlaa min dayni sayidihi hiya owlaa iyadaa markaa ka haboon min dayni sayidihi oo jinaayat lcabdi iyo daynta jinaayat lcabdi baa la horeysiindii waayahay awlaayadaa ka haboon min deyni sayidihi wadaalika waxay uga haboonaato arrinkaasi ku dhacayaan arqajula ninku idaa halaka markuu dhinto wataraka cabdan adoon ka taga mudabaran dib laga xoreeyay qiimatuhu khamsuuna wa miatu diinaari boqol iyo konton diinaar ay tahay wa kaana alcabdu adoonku ahaaday qad shaja kii dakray rajula nin kale xorqan oo xor ah mawdixatan lafcadaad lafta cadeeyey caqluhaa magteedu markaas waa hamsuuna diinaaran waay laf cadaad buu sameeyo laftu dhaar ka dhigay caqluhaa magteedu hamsuuna diinaaran waa kontan diinaar maalan hadda eeg baabu diyaad markaynu soconno waxay noqonaysaa shan halaad soo maaha shanta halaad baa lacala kontan diinaar macna sharahan waaye halkan markaas bal fiida hadan eh, halka idin dhigayaa wa kaana ala sayyid al-abd miya wa kaana ala sayyid al-abdna waxa ah min ad-dayn daynta xageeda 50 qaala maalig wuxuu yidhi fa inahu yubda-u bilkhamsiina diinaaran kontonka diinaar baa lagu bilaabayaa kontonkaa diinaaro muxuu ku xiga marka baabinayaa uma yundar waa la eegi ilaa maa shay baqiya hadhay afan fainahu yubda-u bilkhamsiina diinaara kontonka diinaar baa lagu bilaabay allatii kontonkaasoo calaa sayidi alcabdi ah wabiyadayni daynta khamsuuna diinaaran maya wuxuu yidhi marka wa ana calaa sayidi alcabdi min addayni khamsuuna diinaaran baa qaala maalik wuxuu yidhi fa inahu yubda waa lagu bilaaba bilkhamsiina diinaar kontonka diinaar allatii taasoo fii caqli shajati dakharka magtiisa ka waajibtay fa tuqdaa waa la xukumi markaa magtaas min thaman alcabdi waa laga xukumaya qaala maali wuxuu yidhi markaa uma yuqdaa waxaa la xukumi daynu sayidihi uma yumdaru waa la fiidin ilaa ma baqiya waxa soo haro konton diinaara min alcabdi addoonka xaggiisa fayactiqu huluahu baa xoroobayaa wayabqaa huluaahuna lilwarasati bay uhadhayaan eeg addoonku waxa meeshii yaalna sayidkii dayn baa lagu leeyahay sayidkii dayntii lagu lahaabaa waxaa dhacday waxa ugu biiray jinaayatulcabdi oo addoonkii ayaa nin dakray oo wuxuu sameeyey intuu soo qaaday markaas waxa weeyaan bud ayuu markaas waxa weeyaan nasin halka nasinta ayuu ku dhuftay markaas laftiga markiiba cadaatay isla markiiba wadaadkuna wadaad bidaar labu ahaa timo celiyo waxaas ma jiraan markiiba laftiga cadaatay dayib almihim meeshaa marka waxay noo yaala marka labada arrimood warasadiina halka maxay isugay saddex qolo kow dayntii lagu lahaa waxa weeyaan adoonkan qiimadiisu qaba 150 dinar qoladii markaas waxa weeye meydku uu markaas waxa weeye sayidku warasadiisa iyo qaraabadiisa ahayd dhaxal bay ka sugayaan isagii wuxuu sugayaa marka xornimo jinaayadii waa laga sugayaa qoladii dayntu way joogaan waa imisa arrimood soo ilaa afar ma intaasoo dhan baa isku timid waxaan dhahaynaa boqol iyo konton diinaar soo qiimadiisu maaha kontonka diinaar ee waxaan bixinaynaa horta dakhirka ah haddana kontonkii diinaar ee deynta lagu lahaa sayidkaa maxaa soo hadhay boqol iyo kontonkii konton baa soo hadhay soo maa kontonkan soo hadhay saddex u qaybi harqaybi dee kontonka soo hadhay markaa saddex u qaybiso wuxuu noqonayaa markaa toddobiyo toban iyo waxbaa kontanka soo hadhay markii saddex loo qaybiyo meelahaasay noqonaysaa iyo bar sideed iyo toban iyo bar meelahaasa ah. ya allaahuma mustacaan wacaleyh tuklaan mee sideed iyo bar xataa maaha waa lix iyo toban iyo waxoogaa badh weeyaan saasaan malayn <laughs> kontan markaa loo qeybiyo markaa saddex waa sidaas weeyaan lix iyo toban iyo bar weeyaan markaa dayib hadduu lix iyo tobaniyo bar iyo waxoogo hadana wax saas weeyaan jajabaa ku jira jajabyaa kusii jira meesha waxbaa yaala marka lix iyo toban iyo waxoogow markaa aduu uludkaas isagaa xorubaya oo maalan haddaan idhaahno meeshii waxa weeyaan markii laysku geeyo markaas waxay noqonaysaa saddexdaa meelood markii loo qaybino lix iyo toban kamida mida isagaa xoroobaya inta kalena markaa labada meelood kalena warasada la hadhayade warasada la hadhay masaladu waa sida dhismaheedu قال مالك وحوري فإنه يبدأ بالخمسين دينار بالقب الله التي تصوف في, الع... في عقل الشجة دخر خمكتي كواجبته فتقضى على حكم من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده على حكم ثم ينظر على فيرن إلى ما بقي وحي هرمي العبد أدونك حقيسة فيعتق ثلث وحروبي ويبقى ثلثاه labadiisa meelooda kalena way hadhayaan warafati way hadhayaan falcaqlu awjabu ka waajibsan yahay fi raqabati qortiisa lagu leeyahay min dayni sayidihi wa daynu sayidihina awjabu min at-tadbir bay ka waajibsan tahay alladhi kaasoo inama huwa isagu wasiyatun wasiya fi thuluthi maal mayit fala yanbaghi ma habono an yajuusa inuu gudbo shay'un shay'un min at-tadbir an yajuusa inuu banaanaado shay'un shay'un banaanaado oo min at-tadbir kamida wa ala sayyid مدد دين دين لو ليهي ولم يقبلنا بحنم وانما هو وصيه ضرر وذلك ان قسو عن الله تبارك وتعالى قال وحور من بعد وصيه ضرر دبدي يصلد الدارميه بها او ودين ما دين قال مالك وحور فين كان هدو في ثلث الميت في ثلث مال الميت ويانا مال با قدرنيه ميت مالكي سدح meelood meel saddexaad haduu ku sugan yahay maashay yactiq uu ka xoroobi karo المدبر ودانك مدبر كله dhamaantii cataqo xoroobaya وكان وهانيا عقل جنايتي جنايadiisa marka magtiisu ee waxa magteedu deeyan deeyan عليه dushiisa lagu leeyahay oo yutabacu bihi loo raacayo bacda isqintu xoroobay kadib hadduu thuluthka ka wada xoroobi karo oo thuluthku marka uu ka wada xoroobi karayo uu xoroobi waa la deyni markuu saa u xoroobo un bay dhahayaan dee haddaba magtiis ka kaayasi dhiiggii waaye وإن كان ذلك العقل هدو يهي مكتاس أدية كاملة مكتا ميسرا بها هذه وإن كان هذا ذلك العقل مكتا يدي أدية, أدية كاملة دية ميسرا بها النقضة وذلك وإذا لم يكن على سيده دينه مرغان سيدك الدين لقلهين قال مالي وحوري رحمه الله تعالى في المدبر يا دونك مدبر خيدا جرح مرق ضاوع رجو ان كلي فاسلمه و ديبا سيدو سيدكيس للمجروح كل ضاوعي ثم هلك سيدو سيدكيس وهلك سمو وعليه دشي سن دين دين لو ليهي وعليه دشي سن دين باء ولم يترك مالا مال لكمن تغير غير فيه فقال ورثه حيران نحن نقول نسلم ونودي بنا الى صاحب الجرح انك ضاوعي سكلي وقال صاحب الدين وحيره انا ازيد انا زيادنا على ذلك انك انه اذا زاد الغريم yaddumu markuu ziyaadiye markaa ninkan daynta lagu leeyahay markaa shay-an shay fa huwa ulaa bihi isagaa markaa ugu dhow wayuxadu can iladii kii waa laga dhaafi wayuxadu waa laga dajini can iladii kii caleyhi dushaysa adaynu daynta lagu lahaa qadru maashay qadarkii azaada uu kordhiyey alhariimu kan daynta lagu leeyahay calaa niyati aljarxi dhaawaca magtiisa markaa fain lam yazid haduuna ziyaadin shayan waxba lam yaakhud alcabdu addoonku ma qaadanayo yacni meesha raximahullahu tacala wuxuu tilmaamaya addoon mudabbera ayaa nin dhaawacay sayidkii ayuu dhiibay kii majruuxa buu dhiibay oo maalan meesha waxaa jooga sayidku waa zayd sayidku waa zayd addoonkuna waa camar camar baa mar ayaa dhaawacay khaalid ya waxaa dhacday marka zayd oo sayidkii wuxuu yidhi camar oo addoonka iyaa ku dhaawacay soo maaha khaalid oo qabsaba iyadoo halka hawsha ay taagan taagantahay sayidkii sayid ahaabaa dhintay dayna waa lagu leeyahay maal kalena kamuna tegin addoonkaa uu ninkaba sii siiye qabsama uu yidhi mooyaane ee mudabadka ahaa warasadii waxay yidhaaheen markaa annagu miyaa warkaasi ma jira waxaan samaynaynaa waxaanu samaynaynaa markaas waxaa weeyaa ninkaas allaahuma ustacaanu uu sayidku u dhiibay marka horeba sayid unbaanu annaguna u dhiibaynaa saaxibu dayn ninkii daynta iska lahaa ayaa wuxuu yidhi markaas waxaan weeye anaa siyaadinaya oo waxaan siyaadinayaa buu yidhi jinaayada arshigeeda iyo dhaawacan markaa lagu leeyahay anaa siyaadinayo wax ku daraya macnaha wuxuu leeyahay markaa arintaas haddii ay dhacdo waxaan dhahaynaa markaas waxaa weyaan sayidkan haduu eh, ninkan qariimkee daynta ugu leh hadduu wax ziyaadiyo ninka daynta leh hadduu wax ziyaadiyo shay isagaa ugu leh isagaa ugu habboon kan daynta marka dushiisa ay tahay oo qariimka ana wixii uu ziyaadiyey baa laga dhaafayaa markaa calaa diyati aljarx oo wixii isagu ku daray dee addoonka waa laga dhaafayaa hadduuna waxba ziyaadinna dee addoonku ma qaadanayo waxba markaa قال ما لي وحوري في المدبر إذا جرح عمرك وضاوعه وله مال مال وصناه فأبا سيده بأديده أن يفتديه فأبا سيده بأديده سيد كيس أن يفتديه من وفرته فإن المجروح يأخذ مال المدبر بو قادنيا في دية جرحه داو عيسى مكتيسو كقادنيا فإن كان في دحديس ادو كسوغيا مالك وفان وفيم استوفى المجروح كلا داوعو صنيا دية الجرح جرح داو عيسى مكتيسا ورد المدبر في مدبر خا وا علم الى سيدي سيدكيسا لو علم وإن لم يكن ادونا وسنان فيه مالك دحديس ادونا كسنين وفان وفيم اقبضه min diyati jurxihi wastacmala almudabara bimaa baqiya lahu aqbadahu ka qaadanayaa min diyati jurxihi wastacmala addoonka mudabarkaana uu shaqaalaysiinayaa bimaa shay baqiya u hadhay lahu isaga min diyati jurxihi dhaawaciisa magtiisa tanna macnaheedu waxa weeyaan addoonkii mudabarkaa waxbuu dhaawacay addoonkii markuu dhaawacay maal buu leeyahay sayidkii wuxuu yidhi miyaa anigu addoonkayga kuu dhiibi maayo maalna ku sii maayo maxaa samayn warka adiga lagu dhaawacay adoonka maalkiisa unbaad dul tegi xaqaagii baad ka qaadan haddii xaqaagii uu kuu dhammaystiro waa saan rabno fadaaka axsanu addoonka mudabar qaande sayidkiisa iska leh haddii laakiin xaqaaga ayna kuu dhammaystirnayn oo kun iyo shan boqolna adasha kun iyo shan boqolna ay kuu dhiban yihiin kun iyo shanta boqol baa iska qaadan waxa soo hadhay ina addoonka mudabarkaa shaqaalaysiin markaasaad dhahaysaa ii shaqeeya kun iyo shanta boqolla xoogso bakhaarka ka shaqee sumahada fahmin kun iyo shan bisha ugu ree lagu siiyana iisoo dhiibaniga aniga waa xaqaygii saasaad dhahaysaa baabu maa jaa wixii ku baab yahay fii jiraaxi umlwaladi islaanti habartii mawladadahayd baa wax dhaawacday lakari <laughs> baa <laughs> see u meeraysanaysa iyo nin يا اللهم استعان عليكم بل تاكا ورنير halkay wax marayaan warkeedu soo noqonaya qaala maalik wuxuu rahimahu allah ta'ala fi ummi alwaladi um waladada oo tajraxu dhaawacaysa in aqla dalika aljirxi dhaawacaysa magtiisu daaminun wuxuu markaas xaan waya magdhow ku yahay oo laga qaadaya ala sayyidaha sayidkeeda fi maalihi maalkiisa ilaa yakuun inuu yahay mooyaane aqlu dalika aljirxi dhaawacaysa magtiisu aktaran ka badan min qiimati ummi alwaladi um waladada qiimadeeda faliisa calaa sayidiha sayidkeeda dushiisa ma aha an yukhraja inuu bixiyo agtara wax ka badan min qiimatiha qiimadeeda wadaalika arrinkaas wuxuu ku dhacaana rabalcabdi ninka addoonka iska leh awilwaliidati ama addoontan idaa aslama markuu dhiibo waliidatu addoontiisa uu dhiibo aw hulaamahu ama addoonkiisa بجرح بصواب جرح ضاوع مرخا صوبتي اصابه هو اصيبي واحد من اصابه او واحد من او كدحاي منها لوده فليس عليه دشي سماها اكثر من ذلك انت وحك بدن وان كثر العقل ما تهب فاذا لم يصدع مركونه اودي سيد ام الولدي ام ولده سيدكيده ان يسلمها انه ديب مضى ووحي في ذلك أدنك كنت من الصمة تكملة فإنه إذا أخرج قيمتها قيمتها الملك بحيه فكأنه حد مضى السلام عليه لبيا اللفتيدي فليس عليه دوشي سماها أكثر وحكبر من ذلك عندس وهذا كاسن أحسن ما شيك هو أن سمعته المغلي وليس عليه دوشي سماها يحمله إنه حمار مرقى من جنايتها أكثر وحكبر من قيمتها قيمتها هذه المسألة يونا بسيطة بل في هذا سيولات الليبيانكا يا إخواني هذا واضح من يجري كتاب فلا واخد يجري قل يا مرخى صحابه ورقا ورقاتك واخد يجري قل إيه يا منيجينا الليبيان وخا احنا ماشي عرب الواخد يا موقتها رسول يا إخواني وخير وضبع يا إخواني هذا واضح مكيف يحجري موقتها اسمه ماليو الكارلان كدو ما هو واضح ما هو واضح لغاسي لغاسو شيخنا ديه مرخص حويا ايش سافر به الى البلد انت مسافر اي بلد ساسو كمرخ بلدك شو سفرت مسخ هذا ما قرت يعني قلبك مسافر وجسمك حاضر يا اخي نعم. <laughs> انت كبير اي انت صوره نور يا نكري كري ان عشر غير شرح ادرس استغفر الله يسامحك isna wuxuu moodayaa casharkii la sharxayo waxaa leeyahay markaa جسمك حاضر وقلبك مسافر وسافرت إلى البلد ذهنك مسافر يا, يا أخي كيف sheekh intaa intaasoo dhan wuxuu moodayaa in casharka la sharxayo mar dambo laleeyahay markaas waxaa weeyaan ayna saafarta unbu mooday in xagga kasoo safarta leeyahay min asoomaali iska dhihi mar dambe marka waa kala qabsaday marka waxaan ka wadaa hadda haadihi masala basiid dhamaan soo maa ما هي بسيطة إنها ترادان ديدنا مركا أم ولددي وحدي ضاوعده ضاوعاس waxa lagu leeyahay sayidka laftiisa lagu leeyahay xoolihiisa laga bixinaya laakiin waxaan kala qaadayna dhaawacani inuu ka badan yahay waldada qiimadeeda midna uu waldada qiimadeedu waa 3000 dhaawacana 5000 buu noqday sayidka waxa lagu malay waayo sayidka kaliya maxaa u banaana inuu waxa weeye inuu markaa iyadii u dhiibo Soomaa yiraaha soo inuu dhaawacaha qabsada inuu yiraaho iyo inuu markaas waxa weeyaan Allahu subhanahu wa ta'ala oo qiimadeedii inuu bixiyo markaa hadaba markaas qiimadii wax ka badan lagu ma leh waayo hadduu iyada u dhiibo magtu intay dooni wax la kaatay iyada hadduu lacag u dhiibi lahaa ma dhiibayo oo wuxuu ugu dhiibayn dee umu in la hibeeyo ama la iibiyo ma banaantahay ya tayego waa hibatani hadaba u dhiibata waa hibo uma dhiibi kara marka hadda laakiin lacalla markuu qiimadeeda bixiyo kaanamaa iyadii isagoo dhiibo kale lamid tahay hadduu marka lacalla iyada uu dhiibi lahaa dee martu intay dooni haleekaatee wax iyada ka badan laguma yeesheen eegana qiimadii wax ka badan laguma yeelan karo qiimada kaliyu bixinaya waa sidaas ah waa sidaas marka halkaas kitaab alxuduud xuduuddii baa halkan laga galayaa haddaba alaykum asalaam waraxmatullah meesha markaas waxaa weeyaa masalada meesha xuduudda laga geli doonaa نسخ مرخا ماشان نسخ موضع ويكو كلا مثلا نسخة أبي وليد الباجي أو كله وحيط كتاب مرخا ورا كتاب العتقي كتاب العتقي مرخا وصدا ورماضه هذا بيع المدبر ورماضه وحكو حجسي كتاب القصامة يا كتاب القصامة كحجسي حضنا كتاب العقول بكحجسي حضنا كتاب الحدود بمرخا كحجسي حضنا كتاب الجامع dayib nusakha barhkoodna way ka dugan yihiin sida nuskhada tanwiirka oo kale tanwiiru xawaali gaas imaam suyuudi oo kale iyadana way ka bedelanta iyo mutuunta masriyada oo dhaniba iyaguna waxay sameeyaan sidaasay sameeyaan waxay sameeyaan waxaan jeedaa nuskhada imaam zarqaanina kitaab al-itqi markuu sheegay sidan hadda kitaab al-xuduud buu ku xujisiyaa haddana kitaabu lcuquul haddana kitaabu lqasaama haddana kitaabu ljaamic nusakha masriga oo dhan iyo nuskhada markaa tanwiidka oo kale iyana saasoo kale weeyaan nusakha hindi oo kalena badanaa saasay waxoogow u yar badan yihiin inkastoo kala dugdugan yihiin alxuduud markaas waxaa la yidhaha alxaajizu bayna shay وانا شيء هي اختلاط احدهما بالاخر مثل مثل كلا انه كدحضرسمو الحدود الشرعيه وحصا حدود لوغو ولكونها مانعه لمتعاطيه عن معاوده مثل انه قف او كو نقده ذنبغان او حد سميين ديب ugu نقده اي ديديسا marka طيب حدود الامام حافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري مجلد 13 صفحه 58 وحوري بعض أهل العلم وحي كسوا حصريان وحي حدوده كواجبه سوى نان 17 شيئا تضبية وشي بعضها مختلف وبعضها متفق عليه قيبت متفق عليه وحكمين أرغدة والحرابة لمن لم, ي... والحرابة لمن لم يتب قبل القدرة غدة إيا إلا لدك عالما قلوة بغادة إنتا وإلا صوى قبل إيا الزنة إيا حد القذفك iyo shurb khamr khamrida abitaankeeda ama ha ku aashamo inuu ku walna inuu ku aasho shardi maaha mar hadii khamr uu cabo waa la garaaci iyo sadaqada iyo tuugnimada lixdaasi waa mutafaq kow iyo toban kalena mukhtalaf weeyaan waxa ka mid ah jaxdu lcaariya caariyada qofku inuu diido iyo shurbu ma yaskiru katiiruhu waxa uu wixiisa badan ka walna laakiin wixiisa uu ka waalinayn oon khamri ahayn yariga iyo ma kale leh iyo qadafka xadulqadafka xadulqadafka bigayri zina qofka waxaan zinaa hadii lagu qadfo maxad baa ka waajibaysa kama waajibayo masala khilaafiye والتعريض بالقذف قذف دي قفك الله صربيبه waxa kamida marka liwaadka nin naag isku nin laba nin isku tagay mesela ama maya naag xalaal u aba inuu guursado hadduu xagga dambe uga tago iyada maxad baa ka waajibaysa ka waajibay masalo khilaafiya weeyaan iyo neef xoolaa hadduu tago maxaa ka waajibaya neef arigo meesha ceesaana iska socota haddii laga kari waayo maxaa ka waajibaya maxad mise kama waajibayo bal fuqaada shaaficiyada qaybo ka mida ah saad ogtiin waxay yidhaaheenba isaga iyo neefka yarboola isaga iyo neefka yarboola khaarijin ba yidhaaheen dhulkaa la sii ba yidhaaheen la dayn maayo ba yidhaaheen waxaa la yidhi isaga garanaya majaahidiinta maxaad u sheeganaysiin waxaa idhaha sheeg sheeg xumadeeda laga baqlaya waa neefkeebal fuulaa dilayna waa halis baynaan taasina adoo arrimo noocaasay sheegeene waxaa ka mid asixaaqa ah waxaa loo yaqaano sixaaq istixaaqu waxa weeyaan waa laba naagood oo isku tegey laba naagood oo isjiijiiday weeyaan dayib taasaa ka mid a ah waxa kamid ah waxyaalaha mukhtalafu calayha waa fuqaadu ka hadli jireen hadda inaga inagu inaga waxaas hadda wuxuu laga hadlay oo qoladan dakaatirada madaxu ku xanuunay ku eereen waxbaan baaraynaa ilaahay in maskaxdan ka shaqaysiinay ilaahay qoladan professor professor ka sheegtay waalwaalan hadda ilaahay waxbaan ka shaqay ayaan hawsha ka hadlaynaa waxa ka toddoba boqol sano ka hor bay fuqaadu ka hadlayeen ma xukmu sixaaq gabar gabar u tagtay xukunkeedu muxuu noqonayaa waa dhaqan hadda soo biira hadda hayso dhaqankaasi hadda si fi adag buu faafayba suma waa sidaas gabarh gabarh qabta waxaa weeyaan gabarh gabarh ka sinaysanaysa waa hawlahan way badan yihiin waxbaa badan markaa hadda waa ad yaabaysaa allahuma astaan wacalaykum tamkiinu mar'ati bilqirad wagayrihi min adawaami min wadihaa baa gabadhu inay isku dhiibto maalan ayigeed kale hadday isku dhiibto kale maalan ayigeed hadday isku dugto kale xukunkeedu muxuu noqonaya masala khilaafiyana maxadda ka waajibaysa ka waajibayo iyo markaas waxaa wankeeda iyo orgigeeda iyo waxyaalahaas oo dhan aduu isku dhiibto sixirkoo kale ka mid a ah. walow qaarkood raajixa noqda ترك الصلوات تكاسلا باكميده وصلاه كتير هو احسن او كتغ الفطر في رمضان بغير عذر باكميده هيلها صدن باكميده مرقه ادو الا انها صدن واسك مسل خلافيه ويان اصلك حق سينو شيغنا وحلو يقانا مرقه سوا ويان لغه عربيه المنع ولا يداها ملحاجز بين الشيئين شريعتنا وحلو يقان الحقوبه العقوبه المقدره حقا لله تبارك وتعالى وعقوبة لقدري حق إلهي إليها تبارك وتعالى والإلهة واي حدود معاصدنا والإلهة تلك حدود الله فلا تقربوها قولوا أن الإله ومعاصد الغهلي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وكا اللهم السلام عليه وسلم حدود المرقى سحويا بل وحوله المرقى تواصل كميدا مرقى باب ما جاء وحكم يا في الغجم الغجم توحي يميت وحدثني مالك بايو ورغم عن نافع عن عبد الأن عبد الله فاق كوام أنت عن وجوه حدود من مرس في عواسي بالله والله أعلم سلام سلام سلام أحبقى القشاري مني